بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الاستثناء waxaynu halkan biidni illaahi tacaala aynu ku arki doonnaa casharka istinaha la yidhaah istinaha ayaynu halkan maanta cashirkiisii arki doonaa waxaynu ku baranaynaa ama nuqaadka cashirka uu yeelanayaana uu noqonayaa qodobka koobaad waa tacriifka iyo tilmaanta istinaha qodobka koobaad waa tacriifka iyo tilmaanta istinaha qodobka labaad ee aynu u baahannahay waa arkaanta istinaha qodobka saddexaad ee aynu u baahannahay waa axkaamta istinaha qodobka afraad ee aynu u baahannahay waa tusaalaha istifnaha qodobka shanaad ee aynu u baahannahay waa aadaadka aqsaamtiisa gaarka ah iyo axkaamtiisa gaarka ah caamilka waynu ka aamusaynaa caamilka mustafnaha maanta waan ka aamusi doonnaa biidni illaahi tacaala waayo sideed qowl baa ku jira ma jeclin maadaamoo sideed qowl ku jiro kitaabkuna uu iska kooban yahay inaynu ku soo ururino kutubta dambe ayaynu u dhaafaynaa caamilka shanta qodob qodobeen ka hadlaynaa waa maxay baynu nidhi qodobka koobaad waa maxay waa maxaa mustistine la yidhaahdaa tacriifu listinaa qodobka labaad ee cashirka aan kaga hadlaynaa waa maxay baynu nidhi waa arkaanta istinaha arkaanta istinuhu uu leeyahay qodobka saddexaad ean ka hadlaynaa waa maxay baynu nidhi waa axkaamta mustanaha axkaamta mustanuhu uu leeyahay qodobka afraad ee aan ka hadlaynaa waa maxay baynu nidhi waa qodobka afraad maxaynu nidhi waa aada waa tusaalahaan doonayaa istinaha tusaalihiisa ugu dambayn qodobka shanaad waa axkaamuladaad axkaamu laadaab shantaa qodob bal haddaba intaanan cashirka dhex gelin ardayay saddex tusaale ayaan qoriye ila eega saddex tusaale ila qora intaynaan cashirka bilaabin saddex tusaale ila qora jaaa alqawmu ilaa caliyan nambarkaa qora jaaa alqawmu illa aliyan jaa alqawmu ilaa caliyan waa tusaaleheenna koobaad jaa alqawmu ilaa caliyan tusaalaha labaad kaa koobaaduun maa ka horraysi oo maa ka bilow tusaalaha labaad maa uun ku dar xagga hore kaga dar maxaan odhanayaa jaaa alqawmu ilaa caliyanti uun maa ka horraysii maa jaaa alqawmu ilaa caliyun ama ilaa caliyan laba wej baa halkaa iman doonee maa jaaa alqawmu ilaa caliyun ama ilaa caliyan waa tusaalihii labaad oo caligii baa laba xarakaadda ay ku bannaanaanaysaa maa jaaa alqawmu ilaa caliyun ilaa caliyan waa haddii maa laga bilaabo kan maada sita ma arkaysaa maa jaaa alqawmu ilaa ama ilaa caliyun sow maynaan odhan qoomka xadaf sidii uu qornaa un tusaale saddexaad ka dhigo qoomka xadaf muxuu noqonayaa markaan qoomka xadfo maa jaaa ilaa caliyun saddexdaa tusaale ayuu cashirkeennu horta ku dul wareegi doonaa insha allahu tacaala saddexdaa tusaale ayuu cashirkeennu biidni illaahi tacaala ku dul wareegi doonaa saddexda tusaale ka koobaad muxuu ahaa jaaa alqawmu ilaa caliyan caliga in la kor dhabo ayaa waajib ahayd jaaa alqawmu ilaa caliyan ka labaadna muxuu ahaa maa ka bilow maxaan odhanayaa ka labaad maa jaaa alqawmu caligii laba weji baa markaa ku bannaan maa jaaa alqawmu ilaa caliyun ama ilaa caliyan ka saddexaadna muxuu noqonayaa qoomkiiba xadaf oo maxay dheh maa jaaa caligii waa in la godaa maa jaaa ilaa caliyun saddex tusaale ma haysiin saddexdaa tusaale adoo iga hayoonan weli anan sharxin waxaad haddana ila eegtaa waxaad ila eegtaa saddex qodob oo kale qor taam ereyga taam aqor qor tam tam waa kow waa inaan sharxaa cashirka ka hor waa inaan sharxaa tam waayo cashirka sideed ku fahmi hadda haddaan dhex galo un ereyga taam aqor qor ereyga muujab ana qor muujab waa waa qodobka labaad ereyga muujab ana qor muujab laba saw ma aha ereyga naaqiska ana qor naaqis naaqis waa saddex taa ma qorteen muujabna ma qorteen naaqisna ma qorteen saddexdaari intaasoon fahanno ayaa horta cashirka markaan dhex gelayno intaa markaan fahanno ayaan dhex geli doonnaa ila eega haddaba culima waxaa jira baabkan istinaha la marka laga warbixinayo waa soo reebid waxa lagama maarmaana siduu caqligeennuba sheegayo mid la soo reebayo iyo mid laga soo reebayo oo uu la socday iyo shay lagu soo reebayo saddexdaa qodob baa lagama maarmaana maxaynu nidhi la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe bal la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe saddexdaa qodob waa inaynu fahnaa maxaynu la soo reebe waa mid la soo reebayo laga soo reebe waa kuu la socday laga soo reebay lagu soo reebe waa shayga loo adeegsaday saddexdaa qodob waa lagama maarmaan waana arkaantay noqon doonaan arkaanta cashirkeennini waa la soo reebaha iyo laga soo reebaha iyo lagu soo reebaha inaan baranno maalan inagu xoolo dhaqataynu ahayn haddii adhiga iyo baraarku ay isla dareeraan oo intay gabadhii baxda ay mareeg ama qool intay qaaddo ay baraarka yaryar ku soo xidhxidho yaa la soo reebaa la soo reebo waayo waa baraarka yaa laga soo reebaa uu baraarkani la socday ariga guud yaa lagu soo reebaa yaa loo adeegsaday markii la soo reebayey xadhig xadhigga yar qoolka ama mareegta ayaa aadaadkii ah ama lagu soo reebay ereygii la adeegsaday ah mayla socotaa maxaa lagaba maarmaana markaa la soo reebe iyo laga soo reebe iyo lagu soo reebe saddexdaa qodob waa lagama maarmaanka casharka ayay iyaguna noqon doonaan waa arkaanta cashirka weey ayay noqon doonaan ila soco jaaa alqawmu ilaa aliyan markaan idha tusaalihii koobaad jaaa alqawmu ilaa caliyan markaan idhaahdo yaa la soo reebay horta marka koobaad aryaa la soo reebay ulimo cali baa la soo reebay jaaa alqawmu ilaa aliyan haddaan idhaa cali baa la soo reebay waa kow yaa laga soo reebay caliga uu la socday laga soo reebihiina waa kee waa qoomka yaa lagu soo reebay ereyga la isticmaalay aadaadkiina waa kee jaal qawmu ilaa caliyan markaan nidhaa ilaana waa aadaadkii maxaynu nidhay culima markaa la soo reebihii jaal qawmu ilaa caliyan markaan nidhaa away la soo reebihii waa cali away laga soo reebihiina waa qoomka away lagu soo reebihiina ilaada hadaba ila soco lasoo reebaha mustasnaa loo yaqaanaa kitaabkeenna waxaan arki doonnaa lasoo reeba in mustana uu noqonayo waa mustana lasoo reebuhu waa ko laga soo reebahana mustanaa minhu baa loo yaqaanaa laga soo reebaha maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi laga soo reebe mustanaa minhu baa loo yaqaanaa lagu soo reebana aadaadka ayaa loo yaqaanaa maxaynu nidhi lasoo reebuhu waa maxay af carabiga lasoo reebe mustan waa ka loo dan leeyahay cashirkan lagu baranayo waa almustan ka loo dan leeyahy waa lasoo reebaha laga soo reebahana maxaa loo yaqaanaa baynun laga soo reebaha mustanaa minhu waa laga soo reebaha lagu soo reebahana maxaa loo yaqaanaa baynun lagu soo reebe markaan doonayno aadaadka ayaa ma aadaatulistithnaa ayaa loo yaqaanaa haddaba ardayay aynu cashirkeenna usoo degno waxaynu odhanaynaa tacriifka istinuhu waa maxay hadda ayaynu shantii qodob aan beranaynay qodobkii koowaad baan bilaabaya intaasi hordhac bay ahayd lagama maarmaan cashirka ah ardayga baranaya inuu horta intaa hore fahmo baabul istinaai waa baabka istinaha halkan sheekha waxa wanaagsanaa halka uu baabul istinaai ka yidhi inuu ka baabul mustathna muhiimadda cashirkani waa ayo waa lasoo reebaha ayaa loo dan leeyahay baan ku yidhi lasoo reebe lasoo reebaha magaciisu ma istina muxuu ahaa lasoo reebaha magaciisu almustatna lasoo reebi almustatna baa la yidhaahdaa loo dan lahaa markaa inuu maxay yidhaabay ahayd baabul hee baabulmustatna lasoo reebaha baabkiisii inuu yidhaabay ahayd saasuu wanaagu ah e, baabkan waxaa lagu baranaya waa mustatnaha mustathnaa minhugana laguma baranayo aadaadkana laguma baranayo lasoo reebaha oo mustathnaa ah baa baabkan lagu baranaya istinaha ayuu hadaba sheekhu baab ka dhigtay baabulistinaai waxay yidhaahdeen culimadu waa min tacbiiri lmasdar wa iraadati ismi lmafcuul min tacbiiri lmasdar wa iraadati ismi lmafcuul masder baa la cibaareeyey soo reebid ah waxana loo jeedaa lasoo reebihii mustanaha ahaa waa baabulmustana lasoo reebaha baabkiisi weeyi maxaa talo lagu tacriifiyaa waxaa culima lagu tacriifiyaa baabkan marka laga warbixinayo waa alkhraaju biilaa ow biixdaa akhawaatihaa maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami saabiq eeg intaas waa tacriifka luqadda waa alikhraaj oo dhan mutlaqu likhraaj baa istifna iska ah laakiin isdilaaxa nuxaadda waa alkhraaju biilaa ow biixdaa akhawaatihaa maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami saabiq waxay yidhaahdeen alikhraaj waa in la saaro biilaa lafdiga ilaa a wax lagu saaro ow biixdaa akhawaatiha ama aadaadka kaleen arki doonno waa in wax lagu saaro maa shay baa la saari lowlaahu ilaadani haddayna jiri lahayn la dakhala fi lkalaami saabiq hadalka hore ku biiri lahaa iminka markaan idhaha jaaa alqawmu ilaa caliyan ilaadan haddaanan meesha keeni lahayn ilaa caliyantan haddaanan keeni lahayn dadka yimid buu ku biiri qoomkan horunbuu ku biiri lahaa ilaa marka la yidhi cali laga saaray qoomkii yimid baa laga saaray jaaa alqawmu ilaa caliyan qoomkiibaa yimid cali mooyaane ninka cali la yidhaahdaa ma iman bay markaa ka dhigan tahay cali ninka la yidhaahdaa ma iman ayay culima ka dhigan tahay jaaa alqawmu ilaa caliyan cali mooyaane cid kale ma iman qoomkii way yimaadeen cali mooyaane bay ka dhigan tahay halkaasi waa alihraaj culimmadu waxay isweydiiyeen warniyo waxaan la saarayaa waa maxay weligaa islaan soomaaliyeed ama odaa ah ama oday weyn kelimatu tawxiid ma u macnaysay aad baanu la yaabay soomaalida iimaankeega wallahi waan la yaabay maasha allah waa aad iyo aad loogu farxo bal hadda arday u fiirsada warkaan idin le waa war sugan weeyaan anigu waan la baashiray dadka waaweyn ee waayeelka ah een waxna qorin waxna akhriyin bal laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah intaa u macneeya haddaad tidhaa islaanta intaad u tagto hooyo bal waxaad tidhaadheh laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro aa waxay ku odhan laa ilaaha ilaahay mooye war horta mooyada iisa horraysay ku odhan adeer anuu ilaah xaq lagu caabudaa ma jiradan ila allaahu ilaahay mooye markaad tidhaa soo reebidda intaan la gaadhin bay diidaysaa wallahi waanu fiirsaday wax toban qof ka badan ayaan dadka waaweyn ayaan u fiirsaday kelmaddaa bal macnaheegaan is idhi bal u macnee laa ilaaha ila allahu haddaad istidhaa qof weyn u macnee eeg muxuu ahaa macnaheegu haddaa u fiirso muxuu ahaa laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu ilaahay mooye sow allah mooyaane ku odhan ma waxay raalli ayna ka noqonaynin ama naftoodu ayna ku qancaynin inay yidhaahdeen laa ilaha ilah xaq lagu caabudaa ma jiro diidadaa hore ee ilaah dhan la israaciyey ee ila allahuda intaan la gaadhin haddama arkaysaa ayay diidayaan kolkaasay ku leeyihin laa ilaaha ilaahay mooye hooye weli lama gaadhin ila allaahudie soo reebidii weli lama gaadhine beliyarsu a bay ku leedahay may hooye anig taa horta iisoo horraysii taa iisoo horraysii yaanan ilaahay diidine waad la yaabaysaa wallaahi waan in badan baan eegayo waxyaaba ajiib cajiib ah ayay leeyiin xataa eh, dadkii waaweynaa ee carbeed saasunbay iska ahaayeen wadaad abu xaniife soo mahayn abu xaniifa ayay islaani aragtay oo rag badani daba guurayaanoo xirtiisiihi markaasay tihi muxuu ahaayo waa caalim muxuu caalim ku yahay bay tihi oo markaasaa lagu yihi boqol daliil oo ilaahay lagu garto ayuu garanayaa hooyo waxaad tidhaahdeen bay tihi boqol shaki ayuu wax layskaga celiyahayaa idhahabay tihi allaha cirka saasa dhisay ee dhulka noocaana sameeyey ee wadooyinkaa ka jeexay ee badahaa sameeyey bay tihi ma kuwani mayna kaaga fillayn فسماء ذات أبرج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا تدل ذلك على اللطيف الخبير بيتري يا هذا البعرة تدل على البعير صالض نفك ساليي بي كتستا بيتري صالض نفك ساليي أي كتستا cirka caynkan u dhisan iyo dhulka noocan caynkan loo ballaadhiyey iyo badahan iyo wadooyinkani allaha latiifka ee khabiirka a miyayna kutusaynin kolka waxaad dareemi karaysaa eeg dadka ilaahay qofka iimaanka iimaanku de waa waxaad marka laga sheekaynayo runtii ad aad iyo aad ula yaabaysid weeye waxaan shaki aqbalaynin oon taqalqul aqbalaynin oo sha allah ilaahay baynu ka ayaynu ka rajaynaynaa iimaan dhammaystiran waxaad u fiirsataa markaa kalimatu tawxiid marka la soo reebayo ee istitnaha kalimatu tawxiid ku jira laa ilaaha ila allahu marka la yidhaah yaa mustanaa oo la soo reebuhu waakee yaa la soo reebo ah waa allah yaana aadaad ah waa ilaa laga soo reebihiibaa haddaba halkaa ka maqan laga soo reebihii ayaa halkaa ka maqan kii wax lagaso jaaa alqawmu ilaa caliyan saw ma ahayn la soo reebu saw cali ma ahayn aadaadkuna ilaa laga soo reebuna qoomka hore qoomkaa hore oo kalea meeshaa ka maqan waynu arki doonnaa insha allah culima istinaha horta saasaa loo yaqaanaa alkhraaj bila ow bixdaa akhawaatiha maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami saabiq sheekheennu wuu ka tegey qodobkaa qodobkaa kitaabkeennani wuu ka tegey inuu tacriifiyo bal hadda aynu ka boodno qodobka labaadeen u ballansanayn muxuu ahaa arkaanta arkaantu waa saddex baynu nidhi saddexda arkaantu ay tahay waa la soo reebaha oo mustahne loo yaqaano laga soo reebaha oo mustanaa minhu loo yaqaano lagu soo reebaha oo aadaat listithna loo yaqaano saddexdaa qodob baa arkaanta ah mustana mustanaa minhu aadaat listithna jirkeennani aadaadka uma jeedo oo muhiimadda aadaadka kama warbixinayno laga soo reebahana uma jeedno keliya ayaynu ujeednaa lasoo reebaha ayaynu u jeednaa haddaba arkaanta sheekhu wuxuu ka sharxay aadaadka oo qura wuxuu ihi wa xuruufulistinaai xuruufta wax lagu soo reebaa amaaniyatun sideed erey baa wax lagu soo reebaaye horta iga gunud buu ku yidhi wahiya ilaa waa kelmadda ilaa ah maxaan odhan markaan ilaa wax ku soo reebayo jaaa alqawmu ilaa caliyan wa hayru waa kelmadda hayr ah halkii ilaada un hayr ku bedel jaaa alqawmu hayra caliyin wa siwan kelmadda siwan ah jaaa alqawmu siwa caliyin wa suwan kelmadda suwan ah jaaa alqawmu suwa caliyin wa sawaaun kelmadda sawaaun ah jaaa alqawmu sawaa'a caliyin wa khalaa kelmadda khalaa ah jaaa alqawmu khalaa caliyin ama khalaa caliyan laba wejiba iyada ku bannaan kala soo reebaya oona lahoos dhigi kara waana la godi karaa wa cadaa jaaa alqawmu cadaa caliyin ama cadaa caliyan wa xaashaa jaaa alqawmu xaashaa caliyin ama xaashaa caliyan waa maxay jaaa alqowmu qoomkii way yimaadeen xaashaa caliyin cali mooyaane waa ilaa caliyan adoo yidhaayoo kalun wey xaashaa caliyin cali mooyaane unbuu macnuhu noqonaya halle wuxuu kaga duwan yahay ma jiro culima halkaa sideed erey oo sida ilaa u shaqeeya oo marka wax la soo reebayo lagu daro ayuu sheekhu halkaa inoogu tilmaamay sideedaa erey xuruuful istinaa'i buu cunwaankooga ka dhigay xuruuful istinaa'i xuruufta marka wax la soo reebayo waxaa la ogaaday siddeedani inayna xuruuf wada ahayne eh. siddeedani xuruuf ma wada aha sideedan sheekhu inoo sheegay wax waa xaraf bitifaaqin waa xaraf sida laysla waafaqsan yahay waa ilaa ilaa unbaa wax xarafa jira ilaa waa xaraf waxna waa ismi sida laysla ogol yahay waa kayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un afartaasina waa ismi uun yaa ismi noqday baynu nidhi hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un afartaasi waa ismi ilaaduna waa xaraf saddexda soo hadhay ee khalaa iyo cadaa iyo xaashaa saddexdaasina waa mutaradido marna ficil maadi bay noqdaan marna xaraf jaar bay noqdaan saddexdaa ayaan kolkaa aadaadkii u qaybinay aadaadka maxaynu u qaybinay wax waa xaraf uun baynu nidhi waa maxay talo waxa xarafkii ilaa waxna waa ismi uun baynu nidhi maxaa ismiya waa kayr siwan suwan sawaaun afartaas ayaa ismi uuna waxna waa marna mujaradid oo marna ficil maadi marna xaraf jaar oo markay ficilka maadi yihiin mustafnaha waa la kordhigaya waa la kordhabaya mansuub buu noqon markay xarafka jaar yihiinna majruur buu noqon waa maxay waxaa noqnoqonaya marna ficil maadiya marna xaraf jaarihina waa khalaa iyo cadaa iyo xaasha haddaba khalaa bal ii sheega hadda inay ficil maadi tahy inay xaraf jaar tahay jaaa alqawmu khalaa caliyan haddaan idhaha khalaa aliyan khalaadaasi waa maxay waa ficil maxaa lagu gartay inay ficil tahay caligan ka dambeeya kor dhigan kan ka dambeeya markuu mansuub yahay waa ficiluun jaaa alqawmu khalaa caliyan khalaad waa ficil maadi linkii ka dambeeyey baa kor dhignaaye haddaan mataqaanaa kan ka dambeeya aan majruur ka dhigana xaraf jaar bay noqon oon maxay idhaahdo jaaa alqawmu khalaa caliyin hadaan idhaa khalaa caliyin khalaadaasi waa xaraf jaar maxaan ku gartay inay xaraf jaar tahay kii ka dambeeyey baa majruura oo hoos dhigan jaaa alqawmu khalaa aliyan ama khalaa caliyin labaduba jaaa alqawmu xaashaa caliyan ama xaashaa caliyin jaaa alqawmu cadaa caliyan ama cadaa caliyin xuruufulistithnihii saddex baynu u qaybinay wax waa xarafuun waa imisaka xarafkiihi waa midh waxna waa ismi un waa imisaka ismigiihi waa afar waxna waa mutaradid marna xaraf marna ficil maadi waa saddex haddaba sheekheennu wuxuu yidhi wa xuruufulistihnaai sideedani ma wada xuruufbaa horta sideedani ma wada xuruufbaa maxaa xarafa midh keliya xarafa wa asmaaulistinaa'i muu yidhaahdo wa asmaaulistinaa'i asmaada wax lagu soo ilayn inta badan waaba ismibe yaa ismiya marka wax la soo reebayo ya ismiya marka wax la soo reebayo afar hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaa'un afartaasaa ismiya kolkaa xabadii xarafka ahayd buu ugu magac daray istilaaxu mushkilad ma leh haddii lagu heshiiye hebelow horjooga noo noqo maxaa dhiba ka jira haddaad lagu heshiyey hebelo aduu horjooga noo noqo mushkilad ma leh aadaadka sow maydaan arag guruub kaste oo aadaada ama shaqo wada qabta xabad baa umulbaab lagu tilmaama xabadaasaa loogu magac daraa kaana waa khawatua maxaa asbaxa waa khawatua loo odhan waayey kaanad waa um iyadaa um horjooga laga dhigay si ardayga ay ugu fududaato inna waa akhawatua maxaa kaana waa khawaatua loo odhan waayey ama lacalla waa khawaatua inna ayaa laga dhigay horjooge halkanna ilaabaa horjooge u ahoo ilaadanina xaraf bay ahayd kolkaasi baabu tagliib ay iskaga noqoto ayaa loo odhanaya wa xuruufulistinaai baa loo odhanaya wa xuruufulistinaai xuruufta wax lagu soo reebayaa amaaniyatun waa wa hiya ilaa waa kelmadda ilaa ah wa hayr iyo kelmadda hayr ah wa siwan iyo kelmadda siwan ah wa suwan iyo kelmadda suwan ah wa sawaa'un iyo kelmadda sawaa'un ah wa khalaa iyo wa cadaa iyo wa xaashaa arkaantiina waan ka baxay oo qodobkii labaad ahayd aadaatulistinaha qaybihiisiina waan ka baxay oo aadaadkii baan hadda halkan ka warramaynay aadaadka qaybihiisa imisaynu ka dhignay saddex wax xarafa iyo wax ismiya iyo wax mutaradida wax ficilihi kuma jiro intan kitaabkeennu ka warramay laakiin asal ahaan kitaabkeenna kale laysiya laa yakuunu baynu kusoo dhiganay labadaa erey oo iyagu maxay ahaan jiray ficil ahaan jiray falmustatnaa ka la soo reebayo bi kelmadda ilaa a lagu soo reebayo yunsabu waa la nasbin idaa kaana alkalaamu markuu kalaamku yahay taamman muujaban taam muujaba markuu yahay sida qaama alqowmu qoomkii way istaageen ilaa zaydan zayd mooyaane wa kharaja annaasu dadkiina way baxeen ilaa camran camar mooyaane waxaa ardayay haddaba laynaga rabaa halkan almustathnaa biilaa ayaan ka warbixinaynaa siddeeddii erey ilaa oo qura soo qaado axkaamtii mustanaha ayaan doonaya inaan ka warbixiyo axkaamtii mustanaha marka ilaa aad wax ku soo reebto ilaa oo qura soo qaado toddobada kale meel inoo dhig haddii aan wax ku soo reebo la soo reebaha seen xarakayni mustanaha maxaan xarakayni ilaa haddaan wax ku soo reebo la soo reebaha maxaan xarakayni bal fiirsada ardayay ilaa baan wax ku soo reebay mustanii maxaan xarakeeyaa arday waxaa loo baahan yahay markaan ilaa wax ku soo reebayo mustanaha waxaan xarakayni hadalka ayaa saddex jumlada guud ayaa saddex loo qaybini hadalka guud baa saddex mid ahaana hadalka guud ayaa saddex mid ahaana waxaa lagu leeyahay sow ilaa wax laguma soo reebayo maxaa wax lagu soo reebaya ilaa saddexunbuu hadalku mid ahaan noqon inuu taam muujaba yahay iyo inuu taam khayru muujaba yahay ama taam manfiya iyo inuu naaqis yahay hadalka eeg saddexdaa qodobuunbuu hadalku noqon waa jumlada guud marka la qiimaynayo inay jumlada guud taam muujaba kalaamkan ilaadu ay ku jirtaa inuu taam muujaba iyo inuu taam manfiya ama hayru muujaba iyo inuu naaqis yahay ama mufaraq ma naaqis baad qorateen markii koobaad mise mufaraq naaqis okay waa isku macno naaqis iyo mufaraqe kolba kaad qorateen baynu macnayni naaqis baynu macnayn doonnaa insha allah kalaamka ilaa ay ku jirto maxaynu ka dhignay taam muujaba waa iyo taa manfiya waa laba iyo naaqis kalaamkii ilaa ay ku jirtay saddexdaasaa loo qaybinaya haddaba taa muujabihi waa maxay ee markii hore ereyadaan kuu soo qoray weeyaan ee kaaga baahan inaad fahanto taamna waan kuu qoray muujabna waan kuu qoray soo saa ma taamka waxaa loo jeedaa laga soo reebuhu markuu sheegan yahay baa hadalka taam la yidhaah taamku waa maxay baan ku idhi laga soo reebuhu markuu jumlada ku dhex jiro hadalka taam baa la odhani laga soo reebo horta muxua magiciisu ma aadaad ku ahaa mise mustanaa buu ahaa mise mustanaa minhu buu ahaa war mustanaa minhu buu ahaa hadduu mustanaa minhugu hadalka ku dhex sheegan yahay waa taam kalaamkaa taam baa la odhan hadda taamkii ma fahamteen culimo waa markuu aya sheegan yahay mustanaa minhugi hadduu sheegan yahay waa taam baa la odhan muujab macnihiisa ma garanaysa ereyga muujab ah muujab macnihiisu waxa weeye hadalka markuu nafyi una ku jirin wax nafya maa iyo la iyo lam iyo lan iyo ereyadii nafyiga iyo diidada sheegi jiray markay hadalka ka maran yihiinna muujab baa la odhanayaa war maxaynu nidhi markaa taa muujaba hadda ma la fahmay taa muujabi waa maxay taam waa maxay mustanaa minhugaa sheegan wey wa macnihiisu waa maxay mustanaa minhugaa sheegan muujab macnihiisu waa maxay hadalka nafyi kuma jiro wey haddaba tusaalihii u horreeyeen markii koobaad kuu qoray muxuu ahaa war tusaali marka kooaad aan culima qoray muxuu ahaa jaaa alqawmu ilaa caliyan taa ma yahay horta jaaa alqawmu ilaa caliyan taa ma yahay maxaa lagu garan ila waa in lay tusaa haddaanku idhaa waa taam waa in lay tusaa ardayay ma yeelayo waa taam intaa inaan kugu dhaafo mustana minigii baa sheegan oo awi mustatna minhugu waa alqawmuda maa sha allah jaaa alqawmu ilaa caliyan hadda waa taam mustanaa minhugiibaa sheegan oo qoomka ah haye ma muujaba mise waa manfi ayru muujab ma muujaba culima mise waa manfi waa muujab wey muujab macnihiisu muxuu ahaa waa inuuna nafyigelin jaaa alqawmu ilaa caliyan dee nafyi kuma jiro jaaa alqawmu ilaa caliyan wax nafyi ihi kuma jiro jaaa alqawmu ilaa caliyan culima nafyi kuma jiro waad ila socotiin baanu malayn jaaa alqawmu ilaa caliya nafyi kuma jiro sawcaynkaa maaha haddaba hadduu hadalku taa muujababa yahay mustatnaha ilaa ka dambeeya in la nasbiyaa waa waajib mustatnaha in la nasbiyaa waa waajib lama jeri karo lamana rafcin karo lama jasmin karo kuma odhanayo oo dee ilan ficilba mustanuhu ma noqdee jasmaha ficilunbaa iska lahaaye waxaan ku idhi nasbo oo qura ayaa u waajibtay hadda jaa alqawmu ilaa caliyun haddaan idhaha waa khaladee jaa alqawmu ilaa aliyun waa khalad oon caliga gudo war hadalkani waa taa muujabahe ilaada ka daba dhaca waa la kor dhabaaye maxaa kugu dhacay baa lagu odhanaya jaa alqawmu ilaa caliyun waa mamnuuc jaa alqawmu ilaa caliyin haddaan idhahan hoos dhiga ka waran way ka sii daran tahayba ama waa la mid waa mamnuuc iyaduna maxay uunbay saxdu tahay markaa jaa alqawmu ilaa caliyan jaa alqawmu ilaa caliyan wa in la kordhigaa waayo waa waajib maanta nasbahaasi maxaan ku garanayaa inuu nasbuhu waajib yahay kalaamkan jaaa alqowmu ilaa caliyan kalaamkan ay ku jirto ayaa taa muujaba ah kalaamkana maxay ah taa muujaba wey kolkaa looma kala qaadayo kala soo reebayo eeg mustanaa iyo mustanaa minhu inay isku jinsi yihiin iyo inay kala jinsi yihiin maxaan ku idhi mustanaha iyo mustanaa minhugu hee inay isku jinsi yihiin iyo inay kala jinsi yihiin lama eegayo waxaan uga jeedaa ma maqasheen mustasne mutasila iyo mid munqatica ah maad maqasheen mutasil iyo munqatic maad maqasheen haddii lasoo reebuhu laga soo reebaha uu la jinsi yahay mutasil baa loo yaqaanaa mustane mutasila baa lagu odhan markay isku jinsi yihiin markay labadani kala jinsi yihiinna munqatic baa loo yaqaanaa mustane munqatica baa lagu odhan ama mutasil ha ahaado ama munqaic ha ahaado kolkaa maxaan odhan karaa eeg jaaa alqawmu ilaa caliyan hadda caliga iyo qoomku saw isku dad maaha saw isku jinsi ma aha waa mutasil dee markaa maanan odhan karayn jaaa alqawmu ilaa ximaaran dadki raggii baa yimid dameer mooyaane hadda dameerka doqon ugama jeedo dameerka doqon haddaan doqon uga jeedo waa isku jinsi uun dameerka doqon ugama jeede maxaan uga jeedaa dameerka doqon ugama jeedo maxaan uga jeeda markaa waxaan uga jeedaa ereygan aan kuleeya jaa alqowmu ilaa ximaaran markaan ku leeyahay qoomkii ayaa yimid dameer mooyaane markaan ku leeyahay waxaan uga jeedaa dameerkii caadiga ahaa kolka waa kale jinsi ximaarka iyo qoomku waa kale jinsi midna waa bani aadam midna waaba dameero waa munqaic markaasoo kale hadda way bannaantahe la soco qolada fuqahadu waa masaa'ilka ugu adag fiqiga marka la joogo waayo haddii baabka iqraarka aan idhaahdo ninkan cali la yidhaahdaa wuxuu igu leeyahay boqol dollar cimaamad mooyaane eeada boqol dollar cimaamad mooyaane maxaan imise ayuu igu leey mustanaa minhugiyaan ka dhigay ka wax laga soo reebaya waa maxay waa boqol dollar kaan soo reebayna waa maxay waa oo cimaamadu marka hore ma dollar bay ahayd waa sidee siduu qofku sidaa u odhanaya waa mas'ale xagga fiqiga marka la joogo runtii miisaankeegale weeyaan oo qolada fuqahadu indho gaara ay ku eegaan ragga qaar waxay yidhaahdeen war wax kala jinsiya yaan la kala reebin see loo kala reebay in qur'aankayba ku jirtaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliisa ibliis ma malag buu ahaa toddoba suuradood buu ilaahay kaga warramaye ibliis iyo yaa la soo kala reebay ibliis iyo malaa'igtii baa la soo kala reebay kolka ibliis iyo malaa'igta laguu soo kala reebay waa munqaicii weeye waa mustanihii munqaica ahaa weeyi laba shay oo kala nooca ama kala jinsiya oo lasoo kala reebayo boqol dollar buu igu leeyahay ximaamad mooyaane talo haddaba sidee xaakimku u xallini sheekhow seed u xallini a dadka haye kan le kan le boqol dollar baa ninkan kuleeya uba ii qirtay afkiisa ayaan ka maqlay buu inuu boqol dollar ii qirtay cimaamadan dambe cimaamaddu waxay tahayba ma garanayo haye wuxuu leeya aradeer anuu ninkaan waxaan idhi boqol dollar buu igu leey cimaamad xaqiisana siiya xaqaygana eh, waxa iga raacinina eh, buu ku yidhi wuu diiday inuu tafaasiil bixiyo adigu haye sheekhow maxaad ku xukumi markaa wujida ilin waxaa la doonaya inaad hadalkan miisaanto hadalkanuna intaad miisaanto hadalkan aad xukun ka soo saartaa la rabaa waxay rag badani qaateen cimaamadda in la qiimaynayo cimaamadda inta la qiimeeyunbaa dollar loo bedelaya dolarkii ka jara unbaa laodhan boqolkii dollar ka jara un labaatan dollar weeyahaye siddeetan dollar ninkaasi unbaa la odhanaya markaa siddeetan dollar buu kugu leeyahay baabkan istinuhu xagga fiqhiga waa baab runtii miisaan badan ku leh xataa dee fuqahadu masaa'ilka ugu badanay ka hadlaan waxa ka mid a masaa'il badanay runtii ka hadlaan qofku xukunkan uu samaynayo cid aan ehel u ahayn hadduu ku sameeyo cid cid aan ehel u ahayn hadduu ku sameeyo ilan waa xukunkii ama uu soo reebo waxaan suurtagal ahayn buu soo reebay waxaan suurtagalba ahayn ayuu soo reebo mustafnii ka dhigay wuxuu yidhi islaantayda waan furay gacanteeda mooyaane gacanteeda iyada ma furayo buu yidhi ha laakiin waan furay inteeda kaleo dhan waan furay gacanta mooyaane haye yuu muxuu hadda soo reebay gacantii buu soo reebay kolkaa maxaad ka yeelaysaa ma waxaa la odhanayaa gabadhuna way furmaysaa intaa gacanta unba xaasu ah ninka miyaa la odhanaya oo gacantunbuu qabayaa baa la odhanaya marka xaaskiisiiya gacantunbuu taaban karaya ma nidhaahnaa may waxba uma reebin waxba uma reebine waad og tahay halkaa ka dhaqaaqaan baa laodhanaya baabkan istitnuhu marka fiqiga la gaadho dee miisaan gaaruu culima yeelan doonaa miisaan aad u ballaadhan fuqahadu waxay isku hayaan afarta madhab waxay isku qabteen shaygu markuu in qabto mustanaa minhuga iyo mustanuhu ma ma kala yaraan karaan mise way isleegaan karaan maalan ma odhan karaa boqol dollar buu igu leeyahay siddeetan mooyaane siddeetan dollar mooyaane maxaan u qirtay haddaan boqol dollar buu igu leey siddeetan mooyaane haddaan idhaahdo dee waalay intii boqolkii uu qirtay intii badnaydba uu diiday muxuu odhan waayu labaatan buu igu leeyahay halkaa masalada ayay fuqahadu isku qabteen waxay leeyiin nus waxa ka hooseeya bay qaarkood leeyihin boqol buu igu leeyahay konton mooyaane konton iyo waxa ka sii waabsan unbuu qofka looga baahan yahay inuu wax ka soo reeba bay ku leeyihiin laakiin konton wax ka sarreeya maya halka imaamu shaafici oo kale uu ku leeyahay war sagaashanba hadduu doonaha soo reebo boqol buu igu leeyahay sagaashan mooyaane waa kuu sax hal toban dolarun sii sagaaliyo sagaashan hadduu soo reebo hal dolarun sii ilan khiyaar buu leeyahay laakiin haddamustanu waa la soo reebaha saw maaha ilaa ka wata eeg marka hadalka aad sheegayso in badan inuu ka dambeeyo looma baahna haddaan idhaahda hadda boqol dolar buu igu leeyahay soo hortiina kama qiranin ninkan cimaamada sitaa boqol dolar buu igu leeyahay baan idhi albaabkaan ka baxay bil kadib baan soo noqdo intaan halkan soo fadhiisun baan idhi konton mooyaane ma layga dhegaysanaya konton mooyaane ya bil kadib haddii aan aadaadki iyo mustani hadaan soo reeba ma layga dhegaysanaya sheekh laygama dhegaysanayo bil kadib haddaan idhaahdo intaa mooyaane hadduu hadalkii uu zaman soo kala dhex galo lagaama dhegaysanayo laakiin haddaad qufacda ka warran ilan hergabaa ku hayo qufacba waad kala joojin weydi markaan idhi boqol dollar buu igu leeyahay anoo doonayo inaan idhaahdo labaatan mooyaane unbuu qufacay qabtay qof ciisaanu waday u waday u waday matagna iigu biiray dee ninkii dee muddaa ka soo wareegta mudda markay ka soo wareegteen soo yaro nafisay umaan idhi labaatan mooyaane waxaa la odhanayaa markaa wakti baa udhexeeyey wakti maa la odhanayaa maylay ma odhanayo waayo jaaniska eeg ilaahay waxuna qofka waxaan lagu kalifin dee wuxuna awood u lahayn laguma kalifin waxa weye intaad karayso unbaad samaynaysaa waad ila socotaa culimo haddaba baabku waa baab fikiga xaggiisa miisaan badan ku runtii madaahibka dhexdoodana miisaan badan ku leh aynu arki doono insha allah axkaamta de qaabka culimadu ay iskugu qaban doonaan waxaad ogaataa taa muujaba marka wax lagu soo reebayo in mustanaha la nasbiyaa waa waajib falmustanaa mustanihii kii la soo reebay ee biilaa kelmadda ilaa a lagu soo reebay yunsabu waa la nasbin idaa kaana alkalaamu markuu kalaamku yahay taaman muujaban hadduu kalaamku taam muujaba yahay hadduu kalaamku taam muujababa yahay waa la nasbinayaa baan ku idhi taam maxaa looga jeedaa ii sheegaya taamka war maxaa looga jeedaa mustanaa minhugii baa sheegan muujab maxaa looga jeedaa nafyi baana gelin sida qaamal qawmu qoomkii way kaceen ilaa zaydan zayd mooyaane inuu hadda taam yahay waxaan ku garanayaa qoomka sheegan inuu muujab yahayna waxaan ku garanayaa nafyi la'aanta wakharaja annaasu dadkii way baxeen ilaa camran camar mooyaane ereygaa ilaa camrana kordhigaa mooye wax kale kuma bannaana waxaad ka warrantaa haddii isagoo kalaamku taama nafyi uun la geliyo taam manfiya baa la odhanay taam manfiya taamka manfiga ah bal haddaa culima ila eega taamka manfiga ah taam waa sidii hore naqaanay uun mustanaa minhugii baa sheegan manfina macnihiisu waxa weeye hadalka ayuu nafyi galay haddaba culimo taamka manfiga la odhanayo taamka manfiga la odhanayo mustanaha laba weji baa ku bannaan in la nasbiyo oo istinanimo lagu nasbiyo iyo in bedel la icraabo oo mustanaa minhuga laga bedelo hadduu mustanaa minhugu marfuuc yahay marfuuc baad ka dhigi hadduu mansuub yahayna mansuub baad ka dhigi hadduu majruur yahayna majruur baad ka dhigi mustanaa minhuga inaad waafajiso waa kow iyo inaad hee iska nasbisaba labadaa weji baa iigu bannaan hadduu kalaamku taam manfiya noqdo wa in kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay manfiyan mid manfiya oo la anfinayuu nafyigelay hadduu yahay taaman oo taam ah jaaza fiihi mustathnaha waxa ku bannaan albedelu bedel baa ku bannaan yaa laga bedelayaa mustathnaa minhuga wa nasbu nasbana waa ku bannaan yahay al istinaai stinanimo lagu nabiyo cala listinaai istinanimo lagu nasbiyo eegada waa taa manfiya taa manfiya balile eega waa tusaalayaashii horeo maa lagu darayun naxwu maa qaama alqowmu qoomkii ma kicin ilaa zaydan hadda ilaa zaydan se uma kordhigin maxaanu kordhigay ilaa zaydanta istinanimaan ku nasbiyey maxaa kalen heli karaa ilaa zaydantan inaan bedelo oon aya ka bedelo qoomka hore oo bedelka waan soo baranayo waa maxay ma bedelu kullin min kullin ba maya waa bedelu bacdin min kullin wey bedelu bacdin min kullinkii la odhan jiray waxaan odhanayaa maa qaama alqowmu qoomkii ma kicin ilaa zaydan zayd mooyaane ama ilaa zaydun waan godayaa ilaa zaydun zayd mooyaane laba weji ayaan halkaa akhriyey inaan ilaa zaydan idhaayoon kor dhigo iyo inaan ilaa zaydun idhaayoon godo labada weji baa iigu bannaan kordhiga ilaa zaydan ihi waa istinanimaan ku nasbinaya godidda ilaa zaydun ana ilaa zaydun markaan idhaahdana bedelnimo ayaan icraabaya bal haddaba waxaad eegtaa waxaan idhi maa marartu bilqawmi bal hadda iigu dhawaaqa hadda zaydkii maa marartu bilqawmi ilaa zayd ar zayd maxaan xarakeeyaa maa marartu bilqawmi waan kordhigay haddaan doono oo maxaan odhan maa marartu bilqawmi ilaa zaydan istinanimaan ku nasbiyey haddaan doonona maxaan odhan maa marartu bilqawmi ilaa zaydin waan hoos dhigayaa oo eeg lama godayo maa marartu bilqawmi ilaa zaydin wejkii bedelka ahaa zayd maxaan icraabaa maa marartu bilqawmi ilaa hee maxaan idhaahdaa maa marartu bilqawmi ilaa zaydin baan odhanayaa waan hoos dhigayaa maa marartu bilqawmi ilaa zaydin zaydin hoos dhig baan u akhriyayaa waayo yaan ka bedelayaa zaydka waxaan soo qoomkan majruurkae ba'du ay ku jirtay maa marartu bilqawmi ilaa zaydin ama maa marartu bilqawmi ilaa zaydan godaalkii meesha uu ka baxay bal haddaba ardayay hal su'aalaan idiin dhiibo waxaan idhi maa ra'aytu lqawma waar bal zaydka hadda i xarakeeya labadiisii wejba maa ra'aytu lqawma ilaa zaydan maa sha allah eeg ilaa labadii wejiba maanta ilaa zaydanunbay isla noqdeen waayo haddii aan nasbiyoon istina ahaan ku nasbiyo ilaa zaydan weeyi haddaan bedelana maa ra'aytu lqawma markaan idhaa ilaa zayd zayd haddaan bedelayaan ka bedelayaa qoomka dee waa mansuube mansuub haddaan ka bedelo mansuubunbu ahaani oo maxaan idhaahdaa markaa maa ra'aytu alqawma ilaa zaydan mansuub uunbu ahaani inaan mansuubnimadaa un ku daayo labadii wejiba nasbun bay isla noqdeen wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay manfiyan mid manfiya oo la anfinayo taaman oo haddana dhammaystiran jaaza fiihi waxa bannaan albedelu bedel baa bannaan wanasbu nasbana wuu bannaan yahay cala alistinaai istinanimo wax lagu nasbiyo naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale maa qaama alqowmu qoomkii isma taagin ilaa zaydan zayd mooyaane ama ilaa zaydun zayd mooyaane culimataan manfiya ma ilahaysii muxuu ahaa taamka manfigii bal ii sheega taam manfihi muxuu ahaa bal sheega culima taam manfiya taamka waxa sheegan mustanaa minuga manfigana hadalka ayuu nafyigelay oo muujabkiibuu ka soo hor jeedaa waxaan haddaba ka warantii naaqis naaqisku waxa weeye culimo hadalka in mustanaa minhugii laga waayo oo la xadfo kii wax laga soo reebayeyba in la xadfo nafyino uu galo waa hayru muujab hayru taam naaqiskan laguu sheegayaa waa hayru muujab hayru taam weeye arnaaqisku waa maxa baynu nidhi hayru muujab taam wey hayru muujab hayru taam ama naaqis ama mufarad maxaa laga yeelayaa mustanaa ilaa daba dhaca markaa waxaa laga yeelayaa mustanaha ilaa daba dhaca xasba xaajati lkalaam baa loo eegaya war hadalku muxuu u baahan yahay umbaa lagu odhan hadalku muxuu u baahan yahay su-aashaa weeyaan haddaad tidhaha hadalku wuxuu u baahan yahay marfuuc marfuuc uga dhig haddaad tidhaha wuxuu u baahan yahay mansuub mansuub ka dhig haddaad tidhaha majruur majruur ka dhig haddaba maa jaaa maa jaaa alqawmu ilaa caliyan soo maahayn qoomka xadaf qoomka haddaan xadfo maa jaaa ilaa cali haddaan idhaha caligii maxaan xarakeeya dee jaaadu ficil bay ahayde faacil bay u baahantahe faacil ka dhig oo god markaa ah. maxaan idhaha maa jaaa ilaa caliyun caligii hadda faacil baan ka dhigay ma duriba haddaan idhaha duriba saw ficil majhuulo ma aha muxuu u baahan yahay naaibu faacil dee naaibu faacil uga dhig oo maxay dhe maa duriba ilaa caliyun wamaa muxammadun maxaan idhaahdaa wamaa muxammadun ilaa rasuulun de ilaa rasul muxammadun waa mubtade rasuulun dee khabar uga dhig marfuuca wamaa muxammadun ilaa rasuulun in badan aayaddaa runtii waan jecelahay ardaydu inay macnaheyga ogaadaan wamaa muxammadun ilaa rasuulun nebigu wuu dhimanayaa weeyi calayhi salaatu wasalaam wamaa muxammadun ilaa rasuul macno waxaa jira macno balaaqadeedaa jira balaaqada marka la joogo usluubkan qur'aanka soo qur'aanka ma arkayno runtii waxaa wanaagsan oo aad iyo aad u fiican ardaygu inuu luqawi yahay waayo wuxuu fahmayaa aayadahani qaabkay u socdaan wamaa muxammadun ilaa rasuulun nebigu geeriyoonaya weeye la soco geeridii nabigay aayaddu sheegaysaa maxaad ku macnaysaa wamaa muxamedun maxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooye sida daahirkee muuqataa saw maaha war waa nebiguu dhimanayaa wey eeg waayo waxaad ku garan bal aayadda ka dambaysa ahri wamaa muxamedun ilaa rasuulun e qad khalad min qablihi arusul waa maxay macneegu qad khalad min qablihi rusul hortiibay rusushii dhimatay oo markaa waa maxay dee isna uu dhimanayaa weeyi wamaa muxamedun ilaa waa nabiga geeridiisa ay sheegaysaa aayaddu waa balaaqa ahaanoo waxa weeye maalan ardaygan aan doonaya inaan tilmaamo arday aad iyo aad iyo aad u sarreeya inuu yuuna marnaba dhicin dee odhan maayo ardaygani ma dhaco waa hadalkan laguma dhex joogsado si sarbeebaad qofka ula hadlaysaa marka waxaan odhanayaa ma dhaca iyo dhinacan u leexin maaye qofka ugu sarreeya ama ka ugu darajada badan baan soo qaadanaya markaasaan odhanayaa kani kaasuu ka sarreeya ama kani kaasoo kale wey hadda dhicid baan ujeedaa dhicid baan u jeedaa ama cagsibaabaan ka dhigayaa waxaan odhanaya hebel eh, ninkan hebel la yidhaahdaa arday wax akhriyo maaha uma jeedo kolkaa waxba ma akhriyo wuu akhriyaayo habeenna ma seexdo laakiin waxaan u jeedaa natiijadiida akhrisla'aanta natiijadeedaan u jeedaa oo maxay ah dhicid ah ama fahan la'aan ah baan ujeedaa haddaba wamaa muxamedun ilaa rasuul marka la doonayo waxa weeye maxamed rasuul mooye wax kale maaha sida saxaabada nebigu u jeclaayeen waxay kala bakhayleen geeri qalbigoogan waxaa ku jirtay rasuulku idinkaba dhiman maayo hadda way og yihiin in ilaahay qof kasta oo nool geeri uu u qoray kullu nafsin daa'iqat lmowt laakiin kalgacaylkii ay nebiga u hayeen ayaa gaadhsiiyey heer ay is yidhaahdeen idinkamaba dhimanayo markaasaa lagu yidhi wamaa muxamedun ilaa rasuul war nebigu waa rasuuluuna ogaada hadda inayna geeridu mamnuuc ka ahayn geeridu mamnuuc waa rasuul weeye geeridu mamnuuc kama aha taa ogaada baa layidhi kolka waa geeri usluubkani usluubku ka hadlayaa wey haddaba culima hadduu kalaamku naaqiskaa noqdo sidaa wamaa muxamedun ilaa rasuulun oo kale muxamedun waa mubtade ilaadiibaa daba dhacday khabar baa loo baahnaa dee khabar un uga dhig wma muxamadun ilaa rasuul u fiirso wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay naaqisa naaqis hadduu kalaamku yahay kalaamku hadduu naaqis noqdo naaqis maxaa looga jeedaa mustathnaa minhugii baa xadfan nafyina wuu galay kaana wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamil cawaamisha xisaabtoodoo kaluunbuu ahaanayaa kaana wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamil cawaamisha iyo kuwa ku camal falaya kolba baahidoodun baa loo eegi sida maa qaama ilaa zaydun hadda ma muujabba mise waa hayru muujab maa qaama ilaa zaydun ma muujabba mise waa hayru muujab hayru muujab ma taamba mise waa hayru taam muna hayru muujab hayru taam ahayn magiciisuna waa naaqis marka ama mufarad wain kaana alkalaamu naaqisan hadduu kalaamku naaqis noqdo kaana calaa xasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeda uunbuu ahaan sida maaqaama isma taagin ilaa zaydun zayd mooye wax kale faacil baa hadda laga dhigaya wamaa darabtu maanan garaacin ilaa zaydan zayd mooyaane mafcuul baa hadda laga dhigayaa wamaa marartu maanan soo marin ilaa bizaydin zayd mooyaane majruur baa hadda laga dhigaya culima maynan mustanihii ka warramin axkaamtiisii saddex baynu u qaybinay maxaynu saddexda qaybood ee mustanaha axkaamtiisa aynu ka dhignay maxaynu ka dhignay saddexda qaybood haye wax kalaamka ayaynu qaybino waxa kalaamka uu ku jiraa inuu taam muujaba yahay iyo inuu taam manfiye yahay iyo inuu naaqis yahay taamka muujabkaa mustanaa maxaa laga yeelayaa waa wujuubu nasbo taamka manfigaana maxaa laga yeelayaa laba weji in la nasbiyo iyo in la bedelo naaqiskana maxaa laga yeelayaa xasba xaajati lkalaam sow saddexdaa maaha ilaadu iyadu xaraf bay ahayd ee icraab may iga baahan tahay ilaadu waa xaraf sheekhow icraab igama baahna ilaadu icraab igama baahna mustanaa minhuga ka warrama icraab muu iga baahan yahay war mustanaa minhugu waa magace icraab igama baahna mustanaa minhuga waayo jaaa alqawmu ilaa caliyan haddaan qoomku dee waa faacil isagoo faacilu mustanaa minhu noqonay waa sidii macduufu calayhigii oo kale wey ka loo jeedaa waa mustanaaka la sharxaya waanigii ku yidhi baabul istinaai markuu sheekhu lahaa axsan wuxuu ahaa inuu maxay yidhaahdo baabulmustana ilan baabka halkan lagaga warramaya oo mustana lasoo reebaha ayaa halkan loo socdaa danta loo socdaa waa lasoo reebaha lasoo reebaha marka ilaa lagu soo reebo oo qura ayaan hadda sharxay waxaan ku uhi taamka muujabka waa in la nasbiyaa waajib welibana taamka manfiga ana laba weji mufaraqana xasbi xaajati lkalaam laakiin waa ilaa marka lagu soo reebo ilaaduna waa xaraf oo icraabigama baahna afarta ismi bal culima ma ku soo reebnaa afarta ismi afarta ismi maxay ahaayeen waa kayr iyo suwan siwan iyo sawaaun mayla socoteen afartaa afartaa ismi haddaan halka ilaa dhigo oon ilaa halkaygii ku bedesho mustatnaha oo la soo reebihii ihi majruur uunbuu ahaan weligiiba waanu ducaynaynaa iyaga arbal ka warran maxaan ku idhi haddii afartaa lagu bedelo halkii ilaa ama hadalku ha ahaada taa muujaba ama ha ahaada taa manfiya ama ha ahaada naaqis haddii ereyga aadaadkii uu afarta ismi noqdo hayr iyo suwan iyo suwan iyo sawaa'un hadduu noqdo mustanaha la soo reebuhu waa majruuruun waayo maxaa loo jiray talow waxaa loo jiray afartani waa asmaayo waa mudaaf afartana mudaafa mustanaha lasoo reebuhuna waa mudaafun ilayhi mudaafun ilayhina muxuu ahaan jiray weligiiba majruurun buu ahaan jiray bal haddaba aan tusaalayno taa muujaba balkeena oo hayr ereyga wax soo reebaya uu yahay jaaa alqawmu hayra zaydin zayd waa majruurun bal haddana taa manfiya keena maa jaaa alqawmu hayra zaydin bal haddana naaqis keena maa jaaa hayru zaydin armadanarkan zaydkii inuu la soo reebe yahay uu saddexda jeerba majruur u noqonayo waa la hoos dhigayaa un zaydka saddexda jeerba ama ha ahaado taa muujaba ama ha ahaada taa manfiya ama ha ahaada naaqis haddaba culimo meeshuu warku ku yar jiro aan idin taabsiiyo waxa weeye afartan ismi ee hayr ah hayrkan iyo siwan iyo siwan iyo sawaaun afartana asmaayo icraab u baahan war hayr maxaan icraabaa jaaa alqawmu waa ficiliya faacil waad garatay ayr baa halkaa yimid zaydkiina majruur baa laga dhigay war ayrka maxaan ecraabaa ayr iyo siwan iyo suwan iyo sawan afartan ismi maxaan ecraabnaa waxaa la ecraabayaa mustanaha ilaa wixii la icraabi jiray ilaada kay soo reebto maxaa la icraabi jiray taamka muujabka ah maxaa lagu samayn jiray wujuubu nasbo taamka manfiga ah maxaa lagu samayn jiray laba weji bedel iyo nasbo naaqiska maxaa lagu naaqiska calaa xasbi xaajati lkalaam haddaba ereygan kayr ah hadday ku jirto taa muujaba in la nasbiyaa kayrka waa waajib jaaa alqawmu arkayrkii maxaan xarakeeya waa inaan kordhigaa kordhig waxaan ahayn oo bannaani ma jiro jaaa alqawmu hayra zaydin bal haddana taa manfiya ka dhiga taa manfiya maxaan idhaha maa jaaa alqawmu kayrkii maxaa ku bannaan laba weji aagaag waa taa manfiya hayrkii laba weji baa ku bannaan maa jaaa alqawmu ar maxaan idhaahdaa hayra zaydin ama ayru zaydin ama ayre ama ayru haye bal hadda naaqis ka dhiga maa jaaa war waa inaan godaa faacil baa loo baahan yahay ayrka ayrka waa inuu faacil noqdaa isagoo aadaadu faacil haddana noqonaya maa jaaa ayru zaydin maa ra'aytu ar mafcuul ka dhig maa ra'aytu hayra zaydin maa anta anta waa mubtade khabar ka dhigde maa anta maa anta ayru la socotaa hadda waxaan u malaynayaa afartaasaa icraab yar u baahday afartaana waynu xawaalaynay mustanihii ilaa inagaga darbaynu nidhi war may la socota hadda ardayo yaa ii soo dhiman markii wax lagu soo reebayo saddexda marka lagu soo reebayo maxay saddexdii mutaradidka ahaa khalaa iyo cadaa iyo xaashaa saddexdaasi eeg laba weji baa ku bannaan hadday xaraf jaar yihiin mustanu waa majruura waa ismi majruura iyaguna waa xaraf oo icraab uma baahna mustanuuna waaba majruur maxaan odhanaya jaa alqawmu khala zaydin jaa alqawmu khalaa zaydin ama cadaa zaydin ama xaashaa zaydin haddii ay ficil maadi noqdaana faacilkoogu waa damiir mustatiroo waajib ah kitaabkeennii kale koob iyo tobankii mas'alaynu ku darnay ee damiirka waajib loo istitaarayay soo ma xasuusnidin koob iyo tobankii jeeree baabka faacilka aynu lahayn mustatir wujuubka aan ku qornay ayuu ku jiray kolkaa eh, eh, khala iyo cada iyo xaashaa faacilkoogu waa mustati lwujuub mustanihina mafcuulun bihi buu u xisaaban yahay mafcuulun bihinimo isagoo mustanaa oo la soo reebayo ayuu mafcuulun bihinimo xisaaban yahay bal haddaba ila eg wlmustanaa ka la soo reebo wlmustanaa ka la soo reebo bikhalaa kelmadda eh, wlmustanaa ka la soo reebo bigayrin kelmadda hayrin a lagu soo reebo wasiwan kelmadda siwan a lagu soo reebo wasuwan kelmadda suwan a lagu soo reebo wasawaa'in kelmadda sawaa'in a lagu soo reebo majruurun waa la jaraa laa hayru wax kaloo ku bannaaniba ma jiro laa ghayru wax kaloo ku bannaani ma jiro nin imtixaanaa jiro nuxaadda daba dhigta inaada maqasheen mooye ibnu hishaam soo maydaan maqal waa naaxiib waxa weeyaan naxwigiisa lala yaabay siba wehi buu ka sarreeyaabay ragga qaarkood gaadhsiiyeen wuxuu idhi koob iyo labaatanka su'aalood ee nuxaadu ay ku khaldameen bay ku jirtaa laa hayru khalad buu haystaa kelmadan laa hayru war ismiga laasawkii mansuubka ahaan jiray laa hayra unbaynu naqaanaye laa hayrudu maxay tahay kelmadan laa hayru ah koob iyo labaatanka qodob ee nuxaadu ay ku khaldameen igu dara buu yidhi laa hayru wej male nin mucriba aad u geyso wej iga daaya buu yidhi laa hayru khalad buu haystaa ibnu hishaam eeg laakiin wejiyaa jira sheekh wejiyaa jira kelmaddan lagu sixi karayo oo khaladayna ku ahayn laa hayru isagu markuu yidhi nuxaaddu way khaldameen oo laa hayru way ku khaldameen kitaabtiisaa dib loogu noqdo isagaa isticmaalay laa hayru isagoo isticmaalayaa la arkay markaasaa la yidhi war sheekhu inuu culimada ka dhimay ahayde sawkan maaha koob iyo labaatanka qodob markuu ku soo daray walmustanaa ka la soo reebo bihayrin lagu soo reebo wasiwan lagu soo reebo wasuwan lagu soo reebo wasawaa'in lagu soo reebo majruurun waa la jaraa laa hayru war kaloo bannaanina ma jiro walmustathnaa ka la soo reebo bikhalaa lagu soo reebo wacadaa lagu soo reebo waxaashaa lagu soo reebo saddexdaa ka lagu soo reebo yajuusu waxaa bannaan nasbuhu in la nasbiyo wajaruhu iyo in la jaro haddii la nasbiyo iyagaa maxay abay ka dhigantahay khalaa iyo cada iyo xaasha kaka dambe marka la nasbiyo iyagaa ficilaa haddii la jerana maxay ka dhigan tahay iyagaa maxay ah iyagaa xuruufuljar'a naxw qaamal qowmu qoomkii way istaageen khalaa zaydan zayd mooyaane wa zaydin iyo zayd mooyaane wa cadaa camran camar mooyaane wa camrin iyo camar mooyaane wa xaashaa bakran bakar mooyaane wa bakrin iyo bakar mooyaane culimo shan qodob baynu iska ogeyn inaynu waa kow arkaantii mustanuhu lahaana waynu qaadannay waa laba axkaamtii mustanuhu lahaa waan qaadannay waa saddex ee aqsaamtii aadaadku lahaa waan qaadannay waa afar tusaalihiina halkanuu ka soo dhex baxay waxaanaynu tusaalaynaynay ee markii koowaadba gaaranku ugu qoray wuxuu axkaamtii waxaan idiin sheegayaa culimo cashirkaa labaad ee baabullah maanta waan ka daynaynaayo raacin mayno cashirkan istinuhu wuu adag yahay cashirkan istinuhu wuu adag yahay waxaan ogahay runtii adaygu leeyahay aawadii ayaan ogahon idiin leeyahay cashirkaas oo jilciya waa inoo insha allah inoo cashirkeenna dambe hadduu rabbi ogolaado halka ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam